alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed naskhu اlkitaabi aw الsunnati bikitaabi aw sunnah kana wuxuu u baab yahay kitaabka in la nasakho bimacnaa aayad ka mida kitaabka in la nasakho aw isunnati ama sunnada la nasakho bimacnaa xadiis ka mida la nasakho bikitaabin kitaab lagu nasakho aw sunnatin ama sunnada annasku bihada alictibaari nasakhaaddu marka ictibaarkaa loo eegaayo oo ka la nasakhayaa inuu kitaab yahay ama sunno yahay ka lagu nasakhayaana uu kitaab yahay ama sunno yahay loo eegaayo aqsaamun waa qaybo ama waa mid qaybo u saaxiiba ay duu aqsaamin kow naskhulkitaabi bilkitaabi kitaabka in la nasakho kitaab lagu nasakho bimacnaa aayad qur'aana aayad qur'aana lagu nasakhaa qaybta koowaad weeyi yani ka koowaad ama qaybta koowaad naskhulkitaabi bilkitaabi aayad kitaabka ka mida in la nasakho aayad kitaabka ka mida lagu nasakho weeyaan walaa khilaafa fii jawaazi hada alqismi khilaafna kuma sugna qaybtaas inay bannaan tahay wa min amsilatihi tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday aayataalciddati labada aayadood ee ciddada ku saabsan ciddada dumarka laga dhintay ciddadooda labada aayadood ee ku saabsanee labaduba suuratulbaqara ku jira ee labadaasaa u tusaala wa aayata almusaabarati iyo labada aayadood ee sabirtanka ku saabsan in gaalada lala sabirtamo oo bimacnaa laga sabir badiyo oo loo sabro oo loo adkaysto ee labaduba suuratulanfaal ku jira kamaa taqaddama daalika sida taasi soo hormartayba nooca labaad naskhu sunnati waa in sunnada la nasakho bilkitaabi kitaab lagu nasakho bimacnaa xadiis baa la nasakhayaa aayad qur'aana lagu nasakhaya aayad qur'aana ayaana lagu nasakhaya wa min amsilatihi tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday naskhu tawajuhi jeesiga in la nasakhay ilaa beytilmaqdisi beytulmaqdis loo jeesanaayo oo salaadda lala qaabilayo oo laga qiblo yeelanaayo tawajuhaasoo ahaabiti bisunnati sunnada ku sugnaaday biqowlihi tacaala lagu nasakho hadalkiisu allah uu yidhi fawalli wajhaka shatra almasjid alxaram u jeedi wejigaaga shatra almasjid alxaraami masjidka xurmada leh xaggiisa u jeedi marka qiblada baytulmaqdis in loo tukado oo waagii hore qibladu ay taa tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood baytulmaqdis salaadda uula jeesan jira oo u tukan jiray axaadiistay ku sugnaata aayad qur'aan oo sheegaysaa baytulmaqdis u tukada lama hayo marka qiblada baytulmaqdis laga qiblo yeelanaayo sunnada ku sugnaaday baa xukunkaa waxaa lagu nasakhay aayad qur'aana marka waa xadiis nebi oo uu nasakhaayo aayad qur'aanay nasakhayso saddex qaybta saddexaad waxa weeye naskhulkitaabi kitaabka in la nasakho bimacnaa aayad ka mida la nasakho bisunnati sunnada lagu nasakho bimacnaa xadiis lagu nasakho wayashtamilu wuxuu koobsanayaa haadalqismu kan oo qaybtan ahi calaa shay-ayni laba shay buu koobsanaya axaduhumaa labada shay midkood naskhulkitaabi waa in kitaabka la nasakho bimacnaa aayad ka mida la nasakho bilaaxaadi min asunnati axaadiis aaxaada lagu nasakho sunnada ka mida waalqowlu odrhodka la odhanaayo bimanci jawaasihi bannaanaanshihiisu inuu mamnuuc yahay oo aanu markaa bannaanayn oo ah xadiis nebi oo xadiis nebi oo aaxaadi aanu nasikhi karin aayad qur'aana madhab uljumhuuri culammada badankoodu siday ku tageen weeyi jumhuur jiinku waa godan yahay jamhuur ma aha waa jumhuur lianna alqaciya maxaa yeelay daliilka qaciga ah si yaqiinoo qaciya loo hubo inay caynkaa tahay oo subuudkiis iyo sugnaanshihiisu dariiqu ku sugnaaday uu qaciga yahay laa yansakhuhu ma nasakho adanniyu daliil danni ahi ma nasakho daliil haalibu danni subuudkiisu markaa uu ku sugnaado lagu og yahay nasikhi maayo wahaani nooca labaad oo ku saabsan in aayad qur'aana la nasakho oo sunno lagu nasakhaa naskhulkitaabi qaybtiisa labaad waa in kitaabka la nasakho bimacnaa aayad ka mida la nasakho bimutawaatiri sunnati sunnada teeda mutawaatirka ah lagu nasakho oo sunnadii baa laba qaybood u qaybsantay aaxaad iyo mutawaatir marka mid waliba aayad qur'aana ma nasakhi kartaa mise ma nasakhi karto caqlan ma bannaan tahay hadday bannaan tahayna sharcan ma dhacday wاlqowlu bimanci jawaazi haada nawci <clears throat> noocani bannaanaanshuhu bannaan yahay waalqowlu odrhodka la odhanayo bimanci jawaazi haada nawci noocani inuu bannaan yahay diidmada la diidayo odrhodka la odhanayo lagu tegayaa qowlulbacdi daa'ifo culammada ka midi siday yidhaahdeen wey mustadilan xaaluu bacdigu deliishanaayo biqowlihi tacaala hadalkiisu allah uu yidhi uu deliishanaayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh wax kastaannu nasakhno min aayatin oo aayada ah aw nunsiha aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiinno na'ti bikhayrin minhaa waxaannu la imanaynaa mid ka khayr badan aw miliha ama mid la midaanu la imanayna wa wajhu dalaalati dalaala dilaala dulaala waa musallasu daalo saddexda xarakaa ku bannaan in la kor dhigo daalka iyo in la hoos dhigo iyo in la godo tusinta wejigeedu uu daliilkaasi kaa tusinayo xukunkaas anna sunnata waa in sunnadu laa takuunu aynay noqonaynin mithla alqur'aani qur'aanka mid la mida noqon mayso walaa khayra minhu mid qur'aankii ka khayr badanna ma noqonayso waxaana lagu koobay aayadda la nasakhaayo in lagu nasakhaayo ama shay ka khayr badan ama shay la ah marka sunnaduna ee mithlina lama aha qur'aanka mar labaadkana kama khayr badna waa wajhulistidlaalka wey wlqowlu biljawaazi odrhodka la odhanayo lagu tegayo bannaanaanshahay bannaan tahay in aayad qur'aana la nasakho oo axaadiis mutawaatira lagu nasakho oo xadiis mutawaatira lagu nasakho madhabuuljumhuuri culammada badankoodu siday qabaan wey kamaa xakaahu ibnulxaajibi sida markaa ibnu xaajibba uu ka soo xikaayooday oo uu ka qisooday ama ka warramay ama xaalu arrinku ku sugan yahay siduu ka xikaayoodoo ka warramay ibnu xaajib sheikha la yidhahdee maalikiga ahi wa deliilu haada alqawli qowlkan kan ah deliilkiisuna ana alkulla waa in dhammaantood qur'aanka iyo xadiiskuba waxyun min allaahi waxyi xagga ilaahay ka yimi inuu ahaaday oo ilaahay xaggiisa laga soo waxyooday waqad waqaca waana dhacay naskhulwasiyati dardaarankii in la nasakho lilwaalidayni labada waalid loo dardaarmayey ee aayadda qur'aanka ee suuratulbaqara ku soo aroortay ku yimi biqowlihi sala allahu alayhi wasalam lagu nasakhay hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa wasiyata liwaarisin dardaaran ma jiro loo dardaarmayo mid wax dhaxlaya oo ruux wax dhaxlayaa dardaaran ma leh fa ina alijmaaca maxaa yeelay ijmaacu qad incaqada waa guntamay calaa macnaa hada alxadiisi xadiidkan macnihiisa ayuu ku guntamay waxa ay ka waramayaan mashaayikhdu xafida allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum masalada ku saabsan naasikha iyo mansuukha marka loo eegaayo ka wax nasakhaaya iyo ka la nasakhaaya marka loo eegayo qaybaha loo qaybiyo waxaa loo qaybiyaa in kitaab kitaab lagu nasakho noocaa khilaaf kuma jiro waa ijmaac aayad qur'aani in aayad qur'aana lagu nasakhi karo aynay dhacday oo lagu nasakhay khilaaf kuma jiro waa la isku waafaqsan yahay nooca labaad waxay tahay in sunnada xadiis sunnada ka mida in la nasakho laguna nasakhayo aayad qur'aana ah. marka aayaddaa naasikha ah xadiiskuna waa mansuukh taana waxaa u tusaale ah qiblo yeeladka laga qiblo yeelanaayo beytulmaqdis oo salaadda loola jeesanayo oo waagii hore jiri jiray nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuna ay u tukan jireen beytulmaqdis sunnada xukunkaasi ku sugnaaday dabad waxaa lagu nasakhay aayad qur'aana lagu nasakhay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblaة tardaaha fawalli wajhaka shaطra almasjid alxaraam marka waa aayad qur'aana oo xadiis nebi nasakhaysa salى اllahu alayh wasalam nooca saddexaad waxa weeye waa in aayad qur'aana la nasakho laakiin sunno lagu nasakho oo xadiis nebi baa wax nasakhaya haddaba taa labaa loo kala qaadi xadiisku inuu aaxaad yahay oo derajadiisu aaxaad ay tahay iyo in derajada xadiisku mutawaatir ay tahay yani mutawaatirkii aaxaadkana waxaynu ugu tegi doonnaa qaybta sunnada ku saabsan in sha allahu tacaala waana macruufa waynu garanayna axaadiis aaxaada in ay nasakhaan aayad qur'aana culammada jumhuurku waxay leeyihiin ma bannaana culammada jumhuurku waxay leeyihiin ma bannaana bay leeyihin bacdi ka midii waxay ku tacliiliyeen oo ku sababeeyeen mutawaatirku waa qaطci qur'aankiina waa wada mutawaatir marka qur'aankii qaci weeyi yaqiin baa loo hubaa xagga hubuudkiisu waa qaci sunnadii aaxaadka ahayd waa danni weeyaanoo khalabatu dannay ku sugnaatay ee qaطci yaqiinoo boqolkiiba boqolaa ma aha waa sida mashhuurka ee jumhuurku ay mare niqaash baa ku jiro culammada qaarkood baan ra'yigaa marka hore waafaqsanayn oo odhanaya xadiisku hadduu saxiixba noqdo walow aaxaadba ha ahaadee yani cilmuu faa'iidaynayay camal mid walba waana sida imaam axmed laga soo wariyey ibnu xasmi wakayruhuna ay ku tageen bacdina ay u nisbeeyeen jamaacaad salafka ka mida inay qabeen marka culammada qaarkood baa tilmaamaya axaadiista aaxaadka ahi inay qaطci faa'iidayso cala aliطlaaq oo madhabkan ku liddi ah qowl kaleo saddexaadna waxa uu tilmaamayaa in aaxaadkii la kala qaado oo la yidhaahdo hadduu yahay muxtafun bilqaraa'in qaci yaqiinuu faa'iidaynaya oo bimacnaa xagga subuudkiisu qaci buu ku sugnaaday haddaanu muxtafun bilqaraa'ini ahayn oo amaaraad sii quweeyo sii xoojiya aanu ku ladhnaynna dee danni ayuu markaa subuudkiisu ahaada tafsiilka caynkaasna culammada qaarkood baa maray waxaana ka mida qaraa'inta uu ku lamaan yahay waa inuu saxiixaynka lagu soo wariyey bukhaari iyo muslim axaadiistii lacaalaqayna aanu ka mid ahayn ee culammada qaarkood ay ka hadleen sida daara qutni wakhayruh waxaa ka mida inay ummaddu qabuul kula kulanto waxaa ka mida inuu musalsalun bila'immati eh, inuu yahay siduu xaafid ibnu xajar baa uu ku sheegayo nushada marka jamaacada ahlucilmiga ka mida ayaa wejigaa maray oo dhexdhexaystay waana sida ibnu taymiya arjaxay oo kutubihiisa qaarkood qowlkaas uu ku doortay waana qowlka in sha allaahu yani wasadka ah ee saxda ah ee saxiixa culammada qaarkood oo odhanaya axaadiista aaxaadku inay qaطci ku sugnaato danni marnaba aan la odhanaynin waa siday salafku ku sugnaayeen qowl kale oo khilaafsanna lagama hayo qowlka noocaasa nadar baa ku sugan waayo culammada qaarkood waxay markaa tilmaameen waqaa'ic iyo dhacdooyin mutacadidoo badan yani oo laga qaadanayo inaanay qaطci ka qabin xadiid kasta oo saxiixa yani saxaabada markaa qaarkood ama siqaadi u soo warisi waa arrinka keensaday caliyu bnu abi aalib nin kastoo xadiis u sheega inuu dhaarin jiray haddaan ixtimaal ku jirin muxuu u dhaarinayaa ruuxani cadli buu agtiisa ka yaho waasiqo isagoo cadliya ayuu xadiis markuu nebiga uga sheego saxaabigaasi caliy bnu abi aalib u dhaarin jiray oo odhan jiray markaysa markaa ilaahay ku dhaaro inaad nebiga ka maqashay waa arrinka keensaday inuu cumar bnu khaaab yani saxaabada qaarkood markay xadiis sheegaan uu ku yidhi cid kale oo kaaga markhaati kacda la kaale sida xadiis ulistidaan waayru waa arrinka keensaday in saxaabada qaarkood axaadiista qaarkood oo saxaabo kale ay soo wariyeen ay markaa yidhaahdeen wuu wahmiyey ama waa qaldamay sida caaisha wakhayruha oo axaadiista qaarkood ta'awulan ay ku radiyeen saxduna ay ahayd cidda soo warisay kullu daalika waxay caddaynayaan iyo amsilo kaloo aynan hadda sheeginba in waxa weeye ixtimaal jiray oo halad iyo nisyaan iyo wahmi ka dhici karo waata dahila bnu cumar marka isaga wakhtiyada qaarkood ay odhanayso caaisha zerkashi kitaab buu ka qoray mastadrakatu caaishatu cala asaxaaba caaisha waxay ku istidraagtay yani saxaabada wax baabka noqonaya iyo waxa aan noqonaynba waa ku jiraan calaa kulli xaal mas'aladaas hadda waxaan uga jeedaa ishaaro iyo tilmaan laakiin mashaayikhda qaarkood ra'yiga ay mareen oo laga yaabo in dadka qaarkood ay ishkaal ku samayso baan amsilada hadda istitraadan isaga raaciyey bacdi amsilada ka mida haddaba sida mashhuurkaa marka lagu socdo mashaayikhdu waxay tilmaameen qolyahaasi waxay deliishanayaan yani kitaabkii qur'aanka maadaamu qaci ku sugnaaday oo qaci yaqiina ku sugnaaday inaba ixtimaal iyo shaki aanu geli karin boqol boqol ay tahay xadiiskii aaxaadkiina uu yahay mid dhanni ku sugnaaday dhanni haali buu ku sugnaaday dhannigaa haalibkiina waa muctabar oo dhannigii lama wada dhaleecayn ina bacda adanni ismun baa la yidhi ee ina kula danni lama odhan qacigii iyo dannigii kala xoog badanoo dannigii ma nasakhi karo qaciga saasay cuskadeen marka jawaaskii bay diideen kaasi waa qowl bacdi kale oo iyagu markaa jawaaska caqliga ah bannaynayaa jiro oo leh waa dhici kartaa caqlan in sunno aaxaadi ay nasakhdo aayad qur'aani oo xagga caqliga mumtanic ma ah e waa jaa'is ha yeeshee ma dhicin waa jaa'isun caqlan hayru waaqicin sharcan bacdi baa arrinkan ku saabsan qaطciga danni ma nasakhana waxay leeyihiin yani sax ma aha hadda iyagoo le ma dhicin ayay jawaaskii caqliga ahaa bannaynayaan sababtu waxay tahay deliilkan qaaطica ahi ee maqطuuca ahi waa aslulxukumka ayaa maqtuuca oo la qacinaya laakiin inuu dawaamayo daa'imayo lama qaطcinayo isnawi shiikha la yidhahdaa kitaabkiisa la yidhaahdo nihaayat usuul fii sharxi minhaaj اlusuul oo minhaajka baydaawi uu ku sharxaayo wuxuu ka soo naqlinayaa shiikha ibnu barhaan la yidhaahdo magaca haddaad aragto ha u qaadan ibnu burhaan ba'du waa kor dhiganto waa ibnu barhaan baa la yidhahdaa waa bifatxi lba waxay yidhahdaan tasxiifku aad iyo aad bay magacyada u galaan dabdiga magacyada in la ogaado sida saxda ay ku tahay aad iyo aad bay muhim u tahay bay yidhahdeen culammadu waayo waa amrun laa yadkhuluhu lqiyaas magacyada qiyaas ma galo tasxiifkuna aad buu ugu dhacaa aad ayuu ugu dhaca hata bacdu alaba ay yidhaahdeen ibnuljawzi magaciisa ay u akhriyeen abulfarji ra'day reebeen sheekha magaciisana abulfaraj baa la yidhahdaa abulfaraji baa la yidhaahdaa ra'du waa kor dhiganta waa xarakaysanta ee ra'du ma reebna marka asmaada yani in la saxo waa loo baahan yahay ibnu khalkaan baad maqlaysaa iyadoo isaga markaa qaar ay odhanayaan ama marka waxa weeye ay u qabaan in laamku reebany ma ahe waa ibnu khallikan weeye khallikan ya yani laamku waa shadan yahy waana hoos dhigan yahy ya waxaad wakhtiyada qaarkood maqlaysaa ibnu timiya saa yidhi ya ibnu timiya waana ibnu taymiya ashridada qaar waxaa baan ka maqlay qaar duubay marka ibnu tamimiya ya ibnu tamiimiya calaa kulli xaal asmaada yani tasxiifka ku dhacdaa aad bay u badantah waxaa markaa loo baahan yahay asmaada siday ku saxantah in la ogaado sheikha alisnawi la yidhaahdaa waxa uu ka soo naqliyey sheikha kale la yidhahdo ibnu barhaan inuu yidhi daliilka maqطuuca ahi ee la qaطcinaya asalka xukunkaa la qaطcinaya u sharcan saasaa ku sugnaatay laa dawaamuhu inuu daa'imayo la qacin maayo masalan aayad qur'aani hadday timaaddo oo xukum ay sheegto xukunkaasi waa maqtuuco waa yaqiin inay sidaa tahay oo sidaasi soo degti waa yaqiin dhab ah boqol kiiba boqol laakiin inuu daa'imayo ilaa yowmi alqiyaamati oo aan la nasakhayni ma qaciba ma mid la hubo oo yaqiinaba inaan la nasakhi doonin oo ilaa ywmi alqiyaamati daa'imayo mise waa mid la daninayo danni haaliba maya waa la daninaya danni haalibe wuxuu qaabil u yahay in la nasakho zamanulwaxyigii marka la joogo zamanutashriic marka la joogo wuxuu qaabil u yahay in la nasakho mar hadduu taa qaabil u yahay oo aynay mustaxiil ahayn in la nasakha aynay mustaxiil ahayn dee waxa weeye haayada arrinku wuxuu ahaa in la danninaayo baqaagiis dee deliil kale oo danniyo aaxaadi hadduu soo arooray kama badno inuu danni danni markaa caariday dawaamkii xukunkaasi daa'imayoo baaqi noqonayay oo danni ahaa ayaa xadiis aaxaada oo dawaamkaa gooynayo oo le markaa iminka wixii ka dambeeya lagu camal fali maayo uu soo arooray marka sidaas aawadeed qaci buu caariday meesha ma taalo wejigaa weji shabbaha waxaa kale oo tilmaamaya isagaan u nisbaynin ibnu barhaan cabdulwahaab assubki kitaabkiisa alibhaaj fii sharxi lminhaaj ayuu isaguna ku sheegay wakadalika waxaa kale oo sheegay eh, shawkani kitaabkiisa isaguna irshaad ulfuxuul marka mashaayikhdaasi calaa kulli xaal waxay tilmaameen dawaamka xukunku daa'imayaa isagu qaطci yaqiina ma aha haddii zamanu tashriic la joogay wuxuu qaabil u yahay in la nasakho ee waxa qacigii waxay ahayd hubuutuhu inuu soo arooro oo sugan yahay saas yadaabay markaa taasay kaga jawaabeen shanqiidi jawaab kaluu raaciyey maxamed amiin ashanqiidi ashinqiidi baa mala labada mid walba way sheegaan in shiinka la kordhigay in la hoos dhigo laakiin ehelkiisu waxay u badan yihiin ehelka beledkaasi in shiinka la hoos dhigo saasay u badan yihin maxamedunamiin wuxuu odhanayaa masaladan ku saabsan xadiis aaxaadi ma nasakhi karo aayad qur'aana oo waa qaci iyo danni bay kale yihiin waxa uu odhanayaa arrinka noocaasa khalad bay ku dhaceen culammada sidaa yidhi iyagoo fara badan iyagoo cilmi badan haddana masalada caynkana qalad cad bay ku qaldameen sababtuna waxay tahay labada khabare taariikhdoodu iskhilaafsan tahay kala laba wakhti ah zaman hore iyo zaman dambe tanaaqud kama dhexeeyo waxaa la odhan lahaa labadu isuma beegtoomaan saas aawadee isma nasakhi karaan haddii isku xilli ay markaa ku saabsan tahay baa markaa tanaaqudku ka iman lahaa ee laba xiliyoo kala duwan hadday tahay zaman hore iyo zaman dambe ay ku kala dhacayaan oo aayadda zamankeedu horreeyey xadiiskuna wakhti dambe ay tahay oo la yidhaahdo shayga yacnii xukunkay aayaddu ka sheegtay waa sidaa xadiiska nebiguna beri dambe wuxuu markaa ka soo arooray in nebigu si kale uu yidhi marka oo aayadda xukunkeeda khilaafsan taarikhdii markay iskhilaafto labaduba inay saadiq noqdaan oo run noqdaan wax diidayaa ma jiro tanaaqud wax la yidhahdo ka imanayaana ma jiro waxaana loo shardiyaa tanaaqudku marka isku wakhti inuu yahay sidaas aawadeed labadaba markaysa waxaa lagu xambaarayaa sidooda inay ku saxan yihiin marka qaacidada odhanaysa alqaطciyu laa yansakhuhu adaniyu waxay noqonaysaa mid khala ah oo aan sax ahayn ayay noqonaysa hadaba waxa isweydiin leh marka jawaaskiisaa la ysugu khilaafay culammada badan ee bannaynaysa ama in badanoo culammada ka mid oo bannaynaysa aqlan in lagu nasakho aayad qur'aana xadiis in lagu nasakho bannaynaysa xadiis aaxaada weliba ma dhacday oo tusaale sharciga ma loogu hayaa mise ma dhicin jumhuurku waxay yidhahdeen ma dhicin oo wax misaaloo shareecada looga helayaa oo la odhanayo aayadda xadiiska aaxaadkaa ah baa nasakhay lama hayo bay yidhahdeen wاnaskhu biاlaaxaadi lilkitaabi laysa biwaaqicin cala الsawaabi saaxibu almaraaqi waa ka odhanaya in aaxaad lagu nasakho yani kitaabka uu nasakho ma dhicin sida saxda ah marka lagu socdo bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen waa dhacdo tusaala loo haya waxaana ka mida maxamed alamiin ashinqiiti ayaa ka mida waxa u tusaale a buu yidhi aayadda suuraة اlancaam ku soo aroortay qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamuhu ila an yakuuna maytah aayaddaa waxaa ku sugan xasri koobis lagu koobay muxaramaadkii afar shay kii laygu soo dejiyey wax xaaraanoo la xaaraantinimeeye ka heli maayo afartaa mooyaane bes afartaasoo keliya baan ku hayaa haddaba koobistaa aayadda ku sugan ee muxaramaadkii afartaa lagu koobay aayaddaa ancaam sheegtay waxaa ka hor imanaya ama khilaafaya axaadiista aaxaadkaee ku soo aroortay ee dameeraha dadla joogtahay inay xaaraan yihiin oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu nahiyey oo reebay ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya waxaa kaloo caaridaya oo khilaafaya axaadiista ku soo aroortay nahaa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam can kuli dii naabin min asibaaci wa kuli dii mikhlabin min aطayri nebigu wuxuu reebay oo nahiyey salى allahu alayh wasalam wax kasta oo ciddi u saaxiiba oo shimbiraha ka mida iyo wax kastoo mici u saaxiiba wax kastoo mici u saaxiiba oo dugaagga ka mida riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariyay waxay sheegaysaa kullu dii naabin min asibaaci faakluhu xaraam yacni wax kastoo mici u saaxiiba oo dugaagga ka mida yani cunista la cunaa waa xaaraan marka axaadiistaas waa xukum ziyaada a bay sheegayaan oo xasrigii dheeraad ka ah marka ashyaadaasi waxay noqonayaan ashyaa muxaramaada ayay noqonayaan xasriga muxaramaadka lagu koobay afartaasaana markaa wuxuu noqonayaa mansukh waxay kaga jawaabeen qolyaha kale inay yidhaahdeen aayaddu waxay sheegtay xilligaa inta xaaraantii inay afartaa tahay qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamuhu ila an yakuuna mayta ee lama odrhan fima sayuuxa ilaya wixii lay waxyoodaa la yidhi oo maadaa laga cabiraye ya qul laa ajidu fima uuxiya ilaya maadaa laga cabiray Eh, laakiin mudaaric inta laga cabiray oo sayuuxaa lama odhan oo weliba tanfiis lama gelin zamanka soo socdee mustaqbaliga aayaddu kama warramin ee eh, xilligaa markaa la joogay wixii ka horreeyey bay aayaddu sheegtay marka maadaamay sidaas tahay yani waxa weeye naskhi noqon maysa bay yidhahdeen waxay kaga jawaabeen qolyaha kale inay yidhaahdeen garanay inay markaa intaasi inay xaaraan ahayd aayaddu sheegayso xukunkaasi xukun khilaafsani haddaanu soo aroori lahayn wuxuu noqonayaa mid istimraaraya ilaa yowmi alqiyaama istimraarkii waxaa diidaya wax khilaafsan in la helo inay sidaa maxsuur ku tahay oo shay kaloo xaaraani aanu jirin waxaa diidaya uun daliil khilaafsan in la helo wa ilaa haddii kale xukunkaasaa baaqi noqonaya de xasrigaasi inuu baaqi noqdo deliilka diidaya ee dabadii soo arooray wuxuu noqonayaa naasikh buu noqonayaa xasriga nasakhay ayuu noqonayaa kama baxayo saas yadaa bay nooca labaad ee ku saabsan aayad qur'aana in la nasakho wuxuu kaga warramayaa shinqiiti kitaabkiisa adwaa' tafsiirka aayadda ancaam waa kaga warramaya wuxuu kaloo kaga warramayaa aayadda naxlina waa kaga warramaya suuratu naxli waidaa badalnaa aayata makaana aayati wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inamaa anta muftar aayaddaana waa kaga warramayaa aad buu ugu dheeraanaya labadaa mawdicba waa kaga hadlaa usuulka laftiisana waa laakiin labadaa mawdic buu ugaga hadal badan yahay ciddii doonta ha raajacdo nooca labaadoo ku saabsan aayad qur'aana in lagu nasakho axaadiis mutawaatira bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdeen ma bannaana inanay bannaanayna waxaa u daliila inaynay bannaanayna waxaa u daliila aayadda suuratulbaqara ku jirta ma nansakh min aayaةi aw nunsiha na'ti bkhayri minha aw miliha marka aayad marka la nasakhaayo ilaaba ilaa shayga lagu nasakhayaa waa inuu yahay shay ama ka khayr badan ama shay mili la ahoo la mida waa inuu yahay labadaa mid ahaanuun waa inuu yahay qur'aankiina lama misli ahoo lama mid aha kamana mudno oo kama khayr badna xadiis markaa waxa way nebi waayo qur'aankii waa kalaamu ullah xadiiskuna waa kalaamu rasuuli sala allahu aleyh wasalam hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulkuna kala mudan waayo hadalka rasuulku waa hadal bashar waa hadal makhluuq waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fadlu kalaami اllahi calى saa'iri اlkalaami ka fadli اllahi calىa khalqih mudnaanshaha hadalka ilaahay ka leeyahay hadalka makhluuqaadka waxay ka dhigan tahay siduu allah uga mudan yahay makhluuqaadka uga mudan yahoo kale ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay saasay ka deliishadeen mashaayikhdu waxay tilmaameen inay bannaan tahay aayad qur'aana in axaadiis mutawaatira lagu nasakho bannaanaanshahay bannaan tahay jumhuurka ku tegey waxaanay yidhaahdeen labada mid waliba waa waxyi marka labada mid waliba hadday waxyi tahay in lagu nasakho waxyi waxyi nasakha waa dhici kartaa jawaab labaad oo lagaga jawaabi karo aanan si arag culammada wax u deliishaday waa in la yidhaahdo xadiidku halkay yidhaahdeen culammada qaarkood xadiidku lama misli aha kamana khayr badna qur'aanka jawaabta kale laga jawaabi karaa waxay tahay waa in la yidhaahdo ictibaar buu kula misli yahay oo mislinimada aad nafyinaysaan dee idinku waafiqi mayno ictibaar buu kula misli yaho waxaa la odhan karaa waa la misli oo aw misliha buu soo geli karaa xadiisku waayo nebigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiiska abu dawuudkiyo imaam axmed alaa wainii uutiitu اlqur'aana wamilahu macahu waana xadiis صaxiixa nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam waxaa laysiiyey qur'aanka wa milahu macahu mid la midoo weheliyana waa laysiiyey mas'aladan marka laga jawaabayo culammada deliilkaa wax soo qaatay kolley ma arag laakiin waa loo deliishan karaa marka mar hadduu nebigu tilmaamay qur'aanka la mili yahay xadiiku mar hadduu nebigu sheegay xadiisku inuu qur'aanka la mili yahay in la yidhaahdo marnaba lama misli ahoo misliha ma soo gudageli karo dee sax ma aha si ha uga duwanaado ictibaar buu kula misl yahay sina waa kaga duwan yahayoo dee kalaamullaahi ma aha kalaamullahi iyo kalaamulmakhluuqina waa kala duwan yihi taasi waa jirtaa laakiin alaa wainii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu waxaa looga jeedaa ictibaar inuu kala mid yahay oo waa xagga waxyinimada waxay kaloo markaa mashaayikhdu yidhaahdeen xadiis aayaddii ku saabsanayd wasiyada loo dardaarmayo labada waalid aayaddaas waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay xadiiska soo arooree sheegaya la wasiyata liwaarisin xadiikaasina waa xadiis mutawaatir ah. imaamu shaafici wahayruhu baa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen waa mutawaatir marka xadiis mutawaatiroo aayad nasakhay ayay tusaale u noqonaya kutiba عalaykum ida xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyaة lilwaalidayni wاlأqrabiin aayaddaa suuraة اlbaqara laa wasiyata liwaariثin in allaha qad acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariثin ayaa nebigu yidhi salى اllahu alيyه waslm faina alijmaca qad incaqada calaa macnaa hada alxadiis ijmaacu waa ku guntamay xadiiskan macnihiis waxay kaga jawaabayaan culammada diidaysoo le markaysagaa sunne maba nasakhi karo walow mutawaatirba ha ahaadee aayad qur'aana ma nasakhi karo waxay kaga jawaabayaan xadiisku naasikh ma ahayn ee naskhigu ku tusinaye waxa wax nasakhay waxa weeyaan aayaadka mawaariista ku soo arooray ee suuratnisa ku sugan xadiidkuna waa daalun cala naskhi waayo markuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu xagguu ku siiyey laa shaka inuu ku siiyey aayaadka marka aayaadkii buu ku tilmaamaya xadiidku falaa wasiyata liwarisin marka yadulu cala naskhi laakiin waxaa nasakhay waxa weeye in aayaadka lagu nasakhay yani suuratu nisa ku sugan bacdi culammada ka midoo yidhi aayaddaas lafteedu mansuukhaba maahee waa muxkamo kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran lilwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin ee waa makhsuuso waa la khasisay ee lama nasakhin sidaa yidhina waaba jiraan waxay kaga jawaabeen aayaddan caamnimaa loogu camal labada waalid inay maanic ku qumo oo wax dhexli waayaana waa naadir haalibka xaalkoodu waa inay wax dhexlayaan sidaasaa xaaladood u badanta caamnimadaasaana looga jeedi caamnimadii waa loogu camal falay haddii caamka markii caamnimo loogu camal falay dabadeed la khasiso taa lafteedu naskhi ka bixi mayso waayo waxay noqonaysaa qayb baa markaysagaa xukunkii laga buriyey taana culammada usuulku waa tilmaameenoo iyadana waa sheegeen wain ataa maa khasa bacda alcamali nasakha walghayru mukhasisun jeli saaxibu lmaraaqi waa ka odhanayaa hadduu yimaado kii wax khasisaayay camalfalkii caamka lagu camalfalo cumuum loogu camalfalay dabadii uu soo arooro waxbuu nasakhayaa naskuu faa'iideynaya haddaan yadaan caamnimo loogu camal falin uu soo aroorana mukhasis buu markaa yani noqonaya mukhasis ayu noqonaya waa mas'ale maalin dhoweyda aan markaa lahaa waa masale xoogaa daqiiqa aan iska dibdhigno laakiin mawdica maadaama ay ansab ku tahay baynu iska ishaaraynaa waxa laakiin wixii ziyaado u baahan kutubaha dambe ayaynu markaa insha allahu hadda inoo suuro gasho ku lafayn doonaa ama kusii cadin afar naskhu sunati bisunati itifaaqan sunnada in la nasakho sunno lagu nasakho itifaaqan fi jawaazi naskhi aaxaadiha wa mutawaatiriha bilmutawaatiri minha xaal la isku waafaqsan yahay aaxaadka sunnada in inay bannaantahay laysku waafaqsan yahay iyo mutawaatirkeedaba mutawaatir in lagu nasakha ay bannaantah wa naskhu aaxaadiha biaaxaadiha iyo in aaxaadkeeda aaxaad in lagu nasakhaa inay bannaan tahay xaal laysku waafaqsan yahay waa nooca afraad wey waاkhtilaafan iyo xaal laysku khilaafsan yahay fii jawaazi naskhi اlmutawaatiri sunnada teeda mutawaatirkee ka mid mida in la nasakha inay bannaan tahay la ysku khilaafsan yahay bil bilaaxaadi aaxaad lagu nasakha wa min amsilati naskhi sunnati bisunnati sunnada in la nasakho tusaalayaasheedu oo sunno lagu nasakhaa qowlu nabiyi sala allahu alayh wasalam waa hadalka nebigu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur kuntu waxaan ahaan jiray nahaytukum mid idinka reebay can ziyaarati alqubuuri booqashada xabaalaha la booqdaan hore idinku diido o idinka reeba fazuuruuha yani booqda hadda mas'aladani waxay ku saabsan tahay yani sunnadii sunno in lagu nasakho ayay ku saabsan tahay sunnadii haddaba sunno in lagu nasakhaa waxay u qaybsantaa mid laysku khilaafsan yahay iyo mid laysla ogol yahay sunnadii aaxaadka ahayd in sunno aaxaada lagu nasakho waa laysku waafaqsan yahay sunnadii mutawaatirka ahaydna sunno mutawaatira in lagu nasakhaa inay bannaan tahay waa laysku waafaqsan yahay sunnadii aaxaadka ahayd sunno mutawaatiro oo dee waa ka xoog badan yahay mutawaatirkii aaxaadkii waa ka xoog badan yahay in lagu nasakhaa yadana waa la isku waafaqsan yahay mashaayikhdu inagu yidhahdeen saddexdaas suuro waa saddex suuro oo la isku waafaqsan yahay in mutawaatir sunnada ka mida la nasakhaayo mutawaatir sunnada ka mida lagu nasakhaayo in aaxaad sunnada ka mida la nasakhayo aaxaad sunnada ka mida lagu nasakhayo in aaxaad sunnada ka mida la nasakhayo oo mutawaatir sunnada ka mida lagu nasakhaayo saddexdaa suuro waa la laysla ogolya waxaa la laysku khilaafsan yahay sunnada teeda mutawaatirka in la nasakhaa oo sunno aaxaada lagu nasakhaa ma bannaan tahay mise ma bannaan kii la nasakhayaa xoog badan ka wax nasakhayaana laga xoog badan yahay taa khilaaf baa ku jiro culammada qaarkood waxay leeyihin ma bannaana sababtuna waxay yidhaahdeen sunnadan mutawaatirada ahi waa qaطci sunnadan aaxaadkiina waa danni say horeba usoo sheegeen markay ka hadlayeen kitaabka iyo sunnada qacina danni ma nasakhi karo qaacidadaa waa cuskadeen marka shayga shay nasakhaya waa inuu ama la xoog yaho xoogga u beegtoomaa oo u dhigmaa ama waa inuu ka xoog badan yahy haddaan labada midna jirin naskhi kama iman karo saas yadaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa waa bannaan tahay qowlkiina waa inagii soo maray culammada markaa waxaan arjaxaysa in aayad qur'aana axaadiis lagu nasakhi karo axaadiistaasi aaxaad ha noqdaan ama mutawaatir ha noqdaan caqlanna waa bannaan tahay wax diidaya ma jiro sharcanna misaal baaba loo hela waakii kii maxamed alamiin ashinqiiti uu u tusaaleeyey aayaddii suurat lancaam xasriga ku sugan markaa sidaas aawadeed tanna calaa sabiil awlaa waa bannaanta hadaba waxaa ka mida tusaalaha in sunno sunno lagu nasakho xadiiskaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waxaan ahaan jiray mid hore idinka reebay xabaalaha inaad booqataane hadda soo booqda marka horuu nebigu u reebay waxaanuu u reebay axaadiis ziyaaradaas markii dambana waa amray xukunkii hore ee xadiiska ku sugnaaday wuxuu noqonayaa mansuukh nahyigii hore wuxuu noqonayaa ee sunnada ku sugnaaday mid mansuukhuu noqonaya amarkan dambena wuxuu noqonayaa muxkam ayuu noqonaya naskhu lmutawatiri wاlaaxaadi bimutawaatirin waaxaad mutawaatirkii aaxaadka in la nasakho mutawaatir ama aaxaad lagu nasakho ba halkana suwarkeeda lagu tacdaadinaya lagu tirinaya ama lagu baxsinaya asuwaru lmumkinatu markuu inoo tafsiiliyey dabadeed buu hadda ijmaalinaya ijmaal ahaan buu u taxayaa bes asuwaru lmumkinatu yani suwarka ka suuragalka ah fii dalika mas'aladaa la soo sheegay naasikha iyo mansuukha tiscun waa sagaal suuradood taqadamat fi lbaxsi aladii qabla haada waxay ku soo hormartay sagaal kuba ha ijmaalsanaato hadduu duubnaatee baxsiga kan ka horreey fanadkuruhaa waxaanu sheegaynaa ijmaalan duuduub ahaan baanu u sheegaynaa ama xaalaanu ijmaalinayno duuduubaynaanu sheegaynaa fii maa yeli waxaanu ku sheegaynaa hadalka markaa inagu soo xiga ama yani markaa inagu dhow naskhu lmutawatiri min alqur'aani bilmutawaatiri minhu ka koowaad waa in mutawaatirkii la nasakho xaalu mutawaatirkaasi qur'aan eh, ahaaday bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho minhu qur'aana qur'aanku dhammaan waa mutawaatir oo bacdi ka mida qur'aanka mutawaatira looma baahna markaa mintu tabciid noqon mayso iska bayaan bay noqonaysa qur'aankii waa wada mutawaatir bimacnaa aayad qur'aana in aayad qur'aana lagu nasakho waa mutawaatir mutawaatir ee lagu nasakhay labaduba qur'aan yihiina sunno ayna ahayn laba naskhu mutawaatiri sunnati sunnada mutawaatirkeeda in la nasakho bilmutawaatiri mutawaatir in lagu nasakho minhu sunnada ka mida bilmutawaatiri mutawaatir in lagu nasakho minha sunnada ka mida mutawaatirkii sunnada mutawaatir sunna a ah lagu nasakhay saddex naskhu alaaxaadi min asunnati yacni aaxaad in la nasakho sunnada ka mida bimacnaa axaadiis aaxaada bilaaxaadi axaadiis kaleo aaxaada in lagu nasakho yaduna waa suurada saddexaad waannaasikhu ka wax nasakhaya fii haadihi suwari suurooyinkan athalaai saddexda ah musaawin wuxuu la siman yahay lilmansuukhi ka la nasakhaayo oo naasikha iyo mansuukhu waa isku quwo waa mutasaawiyaan xagga quwada iyo subuudka afar naskhu sunnati sunnada in la naskho sunnadaasoo alaaxaadiyati aaxaad loo nisbeeyey bilqur'aani qur'aan lagu nasakho sunnada aaxaadkaa la nasakhayaa qur'aan baana nasakhaya shan naskhu laaxaadi aaxaadka in la nasakho bilmutawaatiri min asunati ka mutawaatirka in lagu nasakho xaalu mutawaatirkaasi sunnada ka mid ahaaday mintu waa tabciid lix naskhu mutawaatiri sunnati sunnada teeda mutawaatirkaa in la nasakho bimacnaa xadiis mutawaatirah bilqur'aani qur'aan lagu nasakho waa suurada lixaad wannaasikhu ka wax nasakhaya fii haadihi suwar asalaasi suurooyinkan saddexda ah gudahooda fowqa almansuukhi kala nasakhaayo waa ka sarreeya waa ka xoog badan yahay oo naasikha aqwa ah mansuukhana waa laga xoog badan yahay toddoba naskhulqur'aani qur'aanka in la nasakho bimutawaatiri sunnati sunnada teeda mutawaatirka in lagu nasakho waata toddobaad aayad qur'aana la nasakhayaa xadiis mutawaatirana nasakhaya sideed naskhulqur'aani qur'aanka in la nasakho bilaaxaadi aaxaad in lagu nasakho min aلsunnati xaalu axaadkaasi sunnada ka mid ahaaday sagaal naskhu mutawaatiri sunnati sunnada teeda mutawaatirka in la nasakho bilaaxaadi sunno aaxaada lagu nasakho waa ta sagaalaad wannaasikhu ka wax nasakhaya wاnnaasikhu ka wax nasakhaya fii haadihi suwari suurooyinkan athalaai saddexda ah duuna almansuukhi ka la nasakhaayo ayuu ka hooseeya oo mansuukha aqwa ahoo xoog badan mansuukhana waa laga xoog baday afwan mansuukha ayaa aqwa ahoo xoog badan naasikhana waa laga xoog badanya markaa suwarka caqliga ka suuragalkii inay sagaalkaa tahay buu tilmaamaya waxay u qaybsamaan sagaalkaasi wax markaa laysku waafaqsan yahay inay bannaan tahay iyo wax laysku khilaafsan yahay inay bannaan tahay ayay u qaybsan yihin waxaan tambiihinaya una baraarujinayaa imaamu shaafici isagu ma ogola aayad qur'aana haddii la nasakhaayo xadiis nebi inuu nasakha ma ogola oo wuxuu leeyahay aayad qur'aana xadiis nebi ma nasakhi karo ama mutawaatir ha noqdo ama axad ha noqdo wa kadalika cagsigana ma ogola oo wuxuu leeyahay xadiis haddii la nasakhayana ma nasakhi karto ilaaba ilaa waa in xadiis nasakhaya hadday haddaba soo aroorto meelaha qaarkoodoo la odhanaayo aayada xadiiska nasakhay waxaa la odhanayaa xadiis kale oo markaa mawduuca ku soo aroora xadiiska nasakhay baa la odhanaya ya sidaas yada ah ayuu tilmaamay xagga quwada iyo xaggaa marka waxa weeye eh, shaaficiyada qaar waa ku tacliiliyeen markay ka eegayaan qur'aanka nasakhidda la nasakhaayo sunna nasakhayso waxaa kalou isagu tilmaamay yani marka aayad la nasakhayo aayad marka la nasakhayo yani istiqraag iyo tatabuca marka la eego aayadi inay nasakhdo mooye xadiis inuu nasakho yani marnaba ma soo aroorin haddii la yidhahdo xadiiskaasaa nasakhay aayad kaloo mawduuca ku saabsan baa markaa naskhiga laga faa'iidaysa xagga kalena markaa sunnadana saas si oo wuxuu odhanayaa xadiidka haddii la nasakho oo la yidhaahdo markaa waxaa lagu nasakhay aayad qur'aana aayadda qur'aani ma nasakhin xadiid kaloo aayadda weheliyey ayaa nasakhay buu markaa odhanaya waayo sunnadaa mubayine ahoo wax caddaynaysa sunnada ayaa mubayine ah oo waatuu allah yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur'aankii waa la caddeeye sunnadiina waa caddayso qur'aankii bay caddaynaysa marka kii caddaynayay qur'aanka in la yidhaha qur'aanka laftiisiibaa caddaynaya dee waxay noqonaysaa markaa midaan saxayn waxay kaga jawaabeen culammada qaarkood inay yidhaahdeen dee sida markaa sunnadaba markaa loo yidhi litubayina linnaasi ayaa qur'aankana ilaahay u yidhi tibyaana likulli shay marka mid waliba ka kale inuu bayaamiyo la diidi maayo calaa kulli xaal saxiixu waxay tahay waa in marka waxa wa naskhigu uu dhici karo oo xadiisna lagu nasakhi karo aayad qur'aana aayad qur'aanna la naskhi karo xadiis lagu nasakhi karo sida markaa saxiixa waa sidaas weeye wallaahu aclam